bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab la tsb الriix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tasubuuha caynina alriixa dabaysha qala xadaثna yaحya bnu bukayr wa huwa yaحya bnu cabdالlahi bni bukayr qala xadaana qala xadaثna اllayثu can yunusa wa huwa yunus bnu yaزيid alayliyu can ibni shihaab can haabit bni qaysi ana aba hurayrata qaal akhadat الnaasa الriixu dadkii waxaa qabtay dabayl fii طariiqi maka jidka maka loo maro dhexdiisa wa cumaru xaajun cumarna uu yahay mid xajka u qasdayo xajinayo fashtadad dabayshii waa darnaatay faqaala cumaru cumar wuxuu ku yidhi liman xawlahu dadkii agagaarihiisa ahaa ma riixu dabayshu maxay tahay falam yarjicuu bishayin waxba maynan u celinin oo maynan ugu jawaabin fastaxhadtu raaxilatii daabaddaydii ayaan orodsiiyey fa adraktuhu waan gaaray marka gaaray faqultu waxaan idhi balaganii anaka sa'alta can الriixi waxaa isoo gaartay inaad dabaysha wax ka weydiisay wainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam yaquul anna waxaan maqlay nebigoo dhahayo alriixu min rawxi illaah dabayshu waa naxariista alle ayb alriixu dabaysha min rawxi illaah waa naxariista alle naxariis alla waay ah, oo allah dadka ugu naxariisto ayb raxmad iyo faraj waay ah. ta'tii biraxmati waxay la imaanaysaa naxariis wa ta'tii bilcadaabi cadaabna way la imaanaysaa falaa tasubuuhaa ha cayninina falaa tasubuuha ha cayninina dabaysha wasalu llaha khayrahaa alla waxaad weydiisaan khayrkeeda wacuuduu min sharihaa sharteedana alla ka magangala xadiidkan oo kale waa soo marnay ducada iyo baab kitaabu baabu dacawaat ayaanu kusoo marnay ayb tarjamadana markay xadiidka mudaabaqadooda waxay tahay falaa tasubuuhaa dabaysha ha cayninina ayb leanna ilaahay baa keenay allana wuxuu dadka ugu naxariistaa oo raxmadda allay kaxaynaysaa roobka ayb shar sharteedana dee ilaahay ka magangala baabu qowli rajuli mutirnaa binaw kada wakada qofka qowlkiisa uu dhahayo waana la roobeeyey waxaana lagu roobeeyey mutirnaa binaw-i kada wakada xidig hebel xidigaas ama dirirkaas meeshaa marku fadhiistay sidaa ahaa waa noo da-ay dirirkaasaa noo da-ay ama xidigaasaa noo da-ay warkaas oo kale qala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun malik abtibow u ahaa ismaaciil can saalix bni kaysaan an can cubayd llahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can zayd bni khaalidin aljuhaniy annahu qaal sallaa lanaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nabigaa noo tukaday waana tujiyey salaata subxi salaada subax bilxudaybiyati xudaybiya ayuu nagu tujiyey xudaybiyana waa meel maka u dhow oo dariiqa maka iyo jidda yay udhaxaysaa weliba dariiqa qadiimka ah bay ku taallaa xudaybiyadu si fiican ay ugu ugu dhex taallaa oo masjid baa ka dhisan meeshii sulxiga uu ka dhacayba oo la yidhaha masjid اlxudaybiya ayb marka wuxuu leeya calaa ihri samaain roob gadaashiis yani calaa ihri samaain in samaa bimacna almaطar roob dabadiis ayuu noo warramay kaanat min alleylati taas oo kaanad ahaatay samadaas macnaha roobkaas min alleylati oo habeenkii yacnii daayaxa falama insarafa annabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama nebigu markuu gadoomay aqbala cala annaas salaadii markuu ka baxay dadkuu usoo jeestay fa qaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ayb waxaa laga qaadanayaa marka meeshaan dadka in cilmi iyo fawaa'id iyadoo loo sheegayo in lagu bilaabo oo la yidhaha war waxa dhacay ma ogtihiin cilmi baana ka soo socdo ka dambeeyo in marka ninka caalimka uu soo darxin karo keeni karo faa'iidada calaa dariiqi marka su-aal ahaan inuu u keeno waxaa kaloo laga qaadanaya hal tadruuna maada qaala rabbukum bacdi riwaayaat waxay leeyihiin maada qaala rabbukum leyla cawadaan wuxuu rabbi yidhi ma ogtihiin caawa wixii uu rabbi yidhi meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa kalaamka rabbi inuu yahay sifa ficliya oo isaga mashii'adiisa ku xiran markuu doono ayuu hadlayaa alle oo sifadan kalaamka dhinacna waxay ka tahay sifa daatiya dhinacna sifa ficliya oo sifa daatiya weeyaanoo daatada alle daato oo hadal ku sifaysan way waa mutakallim alle waa hadlaa ee sifa ficliyana waa tahay oo markuu doonou hadlayaa ee maahan un daldalan iyo hadal iska furto un iyada lafteeda waa naqsi haddii markuu rabana uusan hadli karin markuu rabana uu hadalka joojin karin waa iyada lafteeda aafay naqsi ah soo ma garanaysaan marka caqiidatu ahli sunna waxay tahay in allaha tacaala lam yazal mutakaliman idaa shaaa idaa shaaa markay leeyihin marka sifa maadaama mashiicadii u laabanayso sifa ficliyo dhinac ka yihi ayb marka waana baabkaad ashaaciradu ay ku hoobteen waay ayb oo ay leeyihiin kalaamka alle wax aan soo bixin oo marku doono ou hadlayo iyo maahane mashiica iyo wax kuqey ku xiran ama yacnii kalaamka alle waa qadiim waa macno daatada allowna ku dhex jiraa bay leeyihin mana la maqlo xarafna maahan sawdna ma aha ayb muctasiladuna waa cagsiyeenoo iyagu sifa ficliya waayay dhahayaan laakiin de ilaahay daatadiisa kalaam kalaamku ka soo bixi maayo daatada alleh wuxuu ka soo baxayaa bay yidhaahdeen meel buu ku abuurayaa hadalkiisa meeshaas baa marka hadalku ka imaanaya muuse ilaahay soo ula hadlay haddii la yidhaaha waxay leeyihiin hadalkiisiiba wuxuu ku abuuray alle geedda geeddaa hadashay ay leeyihin ee culimadana marka waxay leeyihiin geeddu hadday hadasho hadalka iyadaa loo nisbaynaya wixii hadalka uu ka soo baxo unbaa hadalka sifo ahaan loogu nisbeeyaa marka labada dhinac marka waxay ku kala qaldan yihiin muctasiladuna sifa daatiya inuu yahay kalaamku ma ogola ashaaciraduna sifa ficliya inuu yahay ma ogola oo daatiya u ogol yihiin xaquna waxaa weeyaan inuu daatada alle inay ku sifaysan tahay kalaam oo haddii lagu yidhaha yaa hadlaayo allah baa hadla qur-aanka yaa ku hadlay allah haddana hadalka alle mashiyadiisuu ku xiran yahay markuu doonou hadlaa alle ee xadiidka sida uu utusaayana waxay tahay hal tadruuna maadaa qaala rabbukum alleylata haddii la yidhi leyladu waa daraf hadalkii baa ku tacalluqaayo habeenkaas buu hadalkaas ku hadlay waayo alle ee marka inuu ilaahay hadalkaasi uu ku hadlay inta uunan abuurin ba adduunyada inuu ku hadlay ma ahan macnaha markuu leeyahay alle qiyaamaha markii la tago in allaha tacaala yunaadii bisawtin fayaquulu yaa aadam fayaquulu labayka wasacdayka waalkhayru fii yadayka fayaquulu akhrij bactha annaar warkaas goormaa la dhahaana aakhira markii la tagaa la dhahayaa hadda ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muusa buu ilaahay la hadlay walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabuhu goormuu la hadlayna markuu meesha yimid hadda maahan inuu ilaahay la hadlaayo subxaanahu wa tacaala cilmi aad u weyn waayo waana mas'ale muhima dadka juhalada ahna wax qiimi ah inay leedahay uma haystaan kuwo kalena oo cilmi u nisbo sheegtana masaa-ishan khilaafigaa maxaa la ysaga wareerina inay yidhaahdaan baa laga yaabaa nin walbaa wuxuu yaqaano unbuu qiimigeeda u garanah wixii uusan aqooninna uu jaahil ka yahayna qiimaheeda ma yaqaano cadow buuna ku noqdaa almar-u caduwun bimaa jahil saas darteeda ghazaali wuxuu yidhaahdaa qofka waxaa fiican culuumta aasaasiga ee muhiimka inuu muqadamaadkeeda yaqaano wax ka garanayo si hadhow cilmigaas hadduu ka jaahil noqdo waa la colloobaye si uunan ula colloobin marka waa inuu wax ka bartaa ayb marka wuxuu yidhi hal tadruuna ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen allahu rasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa cilmi u leh qaala wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafirun waxaa soo waabariistay addoommadeyda xaal uu ka mid yahay kuwa aniga i rumaysan iyo wa kaafirun iyo mid gaal ah, oo aniga nicmadeydii ku kufriyey faama man qaala qofkii yidhi mutirnaa bifadli wa raxmatihi fadliga alley naxariista allah nalagu roobeeyey fadalika mu'minun bi kafirun bilkawkab wa amaa man qaala qofkii yidhi binaw'i kada wa kada xidig hebel ayaa nalagu roobeeyey fadalika kaafirun bi kaa waa igu kufriyey mu'minun bilkowkab xidigana waa rumeeyey haddii marka uu yidhaahdo xidigaaba roobka keeno oo ilaahay subxaanahu watacaala tacaala shuqul kuma laha haddii sidaas uu yidhaahdo waa kufrinayaa waana gaalooba ayb haddii laakiin uu yidhaahdo roobka allah keeno laakiin xiddigan sabab iyo wax noocaas waayana dembi kabiira abuu ah galay nicmadii allah ayuu ku kufriyey kufrigiisuse akbar ma aha imaamu shaafici sidaa ayaa laga wariyey ayb aayaddana xadiidkan waxaa ku timid macnihiisa aayadda suuratu lwaaqica allah subxaanahu watacaala uu yidhi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun afa bihada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun risqiga madarkaa laga wadaa roobkii baad ilaahay nicmadii idin uu idin siiyey baad beeninaysaan ood cid kale u nisbeynaysaan qaala baabu maa yaquulu rajulu idaa ra'aa hayman qofku waxa uu oranayo ama uu dhahaya haddii uu arko daruur daruur cirka kasoo xirxirantay haddii uu arko waxa uu dhahayo qaala xadahanaa makiyu bnu ibraahim wa huwa abu sakan albalkiyu qaala ahbarana bnu jurayj cabdilmelik bni cabdilcaziiz bni jurayj can cataa can caaishata bn abi rabax can caaishata radia allahu canha qaalat kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa ra'aa makhiilatan hadduu arko daruur yani soo xirxirantay saxaab daruur saxaaba daruur marka laga odorosaayo ama laga malaynayo roob haddii uu arko dakhala waa gelayay wa kharaja waana baxayay wa aqbala waa soo jeesanayey wa adbara waa daba jeedinayey watagayara wajhu wejigiisana waa doorsoomayey faidaa madarat isamaau samadu hadday roobayso suriya waa laga faydayay facaraftuhu facarafathu caaishatu dalika muxuu idin dhigi idinka saasa facarafathu caa-ishatu dalika caa-isha way aqoonsatay way aqoonsiisay kaagaasi arrintaa marka way aqoonsiisay nebiga macnuhu marka waxay ka dhigan tahay kanaka marka inay tiri rasuul allow maxaa kugu dhacayo sidaan waxbaa kaa muuqdee faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam carafay ahayd waa la shiday hal mafcuulay qaada jirtay bitadciifi yatacaddaa ilaa haanin mafcuul labaad uu gudbaa facarafathu yacnii way aqoonsiisay waayo way ogeysiisay oo kale marka faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi wamaa adrii maxaan ka ogayay lacalahu kamaa qaala allahu caza wajalla inuu yahay sidii alla uu yidhi oo kale falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim alaaya yani nimankaasi roob inuu u da-ayay u maleeyeen markii dambena roob uma in waxaa ku dhacday halaag ayay ayuu u noqday marka inuu halaag noqon doono maxaan ka ogahay waxay kutuseen nebiga aqoontiisa ilaahay ulahaa waxay kutusaysaa nebiga khowfkiisa iyo cabsidiisa isagoo nebi allah oo isaga waxaan wanaag ahayn baan samaysanin <clears throat> oo wanaag keliya un sameeyey ayuu haddana cabsanayaa uu baqayaa ninkii marka xumaan iyo wanaag isku daray muxuu u baqi waayey marka waa jahligiisa wuxuu la baqi waayey ayb marka maa yaqulu rajulu idaa ra'aa gayman waa inuu marka cabsi ay gasho qala xadaثna abu nucaym huwa alfadl can sufyaana can salamta bni kuhayl can ciisa bni caasim wahuwa alasadiyu اlkuufiyu hiqat can ziri bni xubaysh can cabdillaahi qaala qaala الnabiy sal ll slam cabdullahi bn ibni mascuud aطiyaratu shirkun wuxuu yihi baasaysigu waa shirki wamaa minaa axad naga mida ma jiro ilaa baasaysigu waa gelayaa qalbigiisa walaakina allaha alla sayudhibuhu bitawakul wuxuu ku tagsiinayaa alla tala saarasho nin walbaa wax waa soo gelayaan laakiin waxaa lagu kala baxaa meesha ugu dambaysa waxay tahay adiga markay ku gasho baas iyo diyaro markay markuu kusoo galo <coughs> haddaad iyada isu dhiibtana wax xun waayo haddii aadan isu dhiibinood rabbi tala saarato warkeedana ka baxdo waa sida fiican iyadana xadiidkanna waana soo maray diyaraduna waa tashaa <coughs> baabu diyarati marka halkan cizi bnu cabdisalaam wuxuu yidhaahdaa alfarqu bayna adiyarati waatadayuri diyara iyo tadayur farqiga udhexeeya ana atadayura huwa danu sayi aladi fi lqalbi tadayurku waa malada xun ee qalbiga qofka ugu jirta mar walba wuxuu isleeyahay waxaasaa kugu dhacayo dhibaatadaasaa ku taabanayso mala xun oo qalbiga ugu jirta waadiyaratu diyaraduna huwa alficlu lmuratabu calaa danni sayi diyaradana waa wixii maladaas xun laga ratibo ficilka maladaas xun aada ka ratibto marka hore mala xunaa qalbigaagii gelayso waa tadayur markaasaad ficil samaynaysaa waa diyaro w diyara wamaa minaadana wuxuu ka wadaa wamaa minaa axadu ilaa yakduru lahu min jihati diyarati shay-un unbaa marka ku imaanayo ee dadkaa iska caadaystay qalbigiisay usoo degdegaysaa waa ku dhibcaysaa qalbigiisa haddii hadduu ilaahay tala saarto markaa dhib ma laha baabu diyarati diyaradii buu u baab yahay qaala xadaثana alxakmu bnu naafic qaala akbaranaa shucayb shucayb bn abi xamza w yacni can الzuhriyi qaala akbaranii cubayd llahi bnu cabdillaahi bni cutba ana abaa hurayrata qaal samictu nabiya sal ly slam yaquul laa diyarata diyaro baasaysi ma jiro wa khayruha alfa'lu tan ugu fiicanina wax qofka uu qalbiga ku qabsado waxa ugu fiican samasaadsiga faliga qaaluu wama lfalu fa'ligu waa maxay qaala kalimatun saalixatun yasmacuha axadukum waa kelmad wanaagsan oo midkiin ou maqlayo oo dabadeedna marka uu samo ka saadsado qaala baabu fadli man lam yataطayar qofkaan baasaysaninba qala xadaanaa xajaaju waadamu qala xadaanaa xamaad bnu slma can caasimi can ziri can cabdillaahi can الnabiy sal ly slama qaal caasimku waa caasim ibnu sulaymaan alaxwal ayb can cabdillaahi can الnabiy sal ly slama qaal curidat calaya اlumamu ummadihii baa la iisoo bandhigay korkeyga bilmawsimi mawsimkaa la igu soo bandhigay ayaama alxaji maalintii ayaamihii xajka faacjabanii waxaa icajab geliyey kahratu ummatii ummaddayda badnaanteeda qad mala-u asahla waaljabal qad mala-uu waxay buuxiyeen asahla banka meesha bannaanka ah waaljabala iyo meesha buurta ah buur iyo bannaan baa iyagaa taagan qaaluu waxay yidhahdeen yaa moxamedu moxamedow aradiita raalli ma noqotay ummaddaadu tira intaanay qabtaaye qaala nacam haa ay rabbi yaa rabbi rabbiyow qaala fa ina maca haaulaa'i kuwani waxaa la jiro sabciina alfan toddobaatan kun yadkhuluuna aljannata bigayri xisaab jannada gelayaan xisaab la-aan marka toddobaatan kun baa xisaab la-aan jannada gelayaan wax aan toddobaatankaas kun aan ahayn ma gelayaan miya xisaab la-aan waa gelayaan lianna cadadku mafhuum ma leh ayb in la yidhaahdo toddobaatan kun wixii aan ahayn ma gelayaanna mafhuumkiisu waa cadad mafhuumkuna cadadkuna mafhuumkiisu waa daciif wa hum aladiina waa kuwa laa yastarquuna aan tufi dalbaynin laa yastarquuna ay laa yatlubuuna min gayrihim اruqyata gayrkood tuf kama dalbayaan oo cid ma dhahayaan igu tuf yacnii maxaynan u dhehayninna tawakulkoodaa badan ilaahay unbay isku halleynayaan oo baahidooda cid uma bandhigaan macnuhu saas ee maahan inay xaaraan tahay oo qofku hadda hadduu yidhaha war hebelow qur-aan igu akri xaaraan maahan laakiin tawakulkii ma tawakul dhammaystiran maaha ma haysa laba shay baa marka jiraan istirqaaga inaa adiga dalbato waxay tusee baahi aada cid kale u qabto dadkaani marka baahidooda yar iyo weyn ba allay u bandhigtaan sa waxa lagu ammaanaya sidaas haddii kayrkood oo u yimaado ayagoon ka dalbanin ou qur-aan ku akrinayana iga jooji may dhahayaan maya ma dhahayaan iga jooji laa yastarquuna laa yatlubuuna min gayrihim ruqya ayagu ma dalbanayaan waayo bis haddii lagu aqriyo iyagoon dalbanin ma diidayaan taasina ma ka saarayso sidaan wasfiga riwaayad waxaa jirta walaa yarquuna iyaguna ma tufaan dhahayso riwaayadaas marka shuduud baa ku jira muslimaa la gooni noqday waa riwaaya shaada leanna nebigaa tufay jibriilaa tufay dee toddobaatankan kunna nebiga kama tawakul badna <clears throat> walaa yaktawuuna isma gubaan walaa yatadayaruuna mana baasaystaan marka walaa yaktawuuna macnuud waxay tahay isma daaweynayaana ka muuqato daawadu marka inaynan waajib ahaynaa laga qaadana in la isdaaweeyo waajib maaha qofku haddii uu yidhaha war aniga waxba ma raba ilaahan tala saarana anaa adkaarta isku akrinaayo ilaahay baan baryayaa idaaya daawo ma raba hadduu dhaho qofkaan naftiisau dilay ma la dhahaya amarka cibaadallaahi tadaawowna waa amar sunno ah ee amru wujuub ama waxa waa amru irshaad amru wujuub maaha walaa amar amru irshaad weeyaan addoomo alla haddaad jirataan isdaaweeye waa idiin fiican tahay u soo ma garan ayb waxaana ku tusaayo daawadu inaysan xataa waajib ahayn gabadhii nebiga u timid ee tiri rasuul allah waa suuxaa ee ii duceeyey markaasuu yidhi in shi'ti sabarti walaki ljanna haddaad doonto waa sabre jannaad gelaysaa wain shi'ti dacawtu llaha laki haddaad doontana allaan kuu baryayaa waadna caafimaadee jannadaan rabaa ay waa sabra hadday marka daawadu waajib tahay iyada waajibaa looga dhigi lahaa walaa yatadayaruuna ma baasaysanayaan wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodayna tala saartaan qaala cukaashatu fadcu llaha ilaahay bari an yajcalanii minhum inuu iga mid dhiga kuwaas qaala allahuma ajcalhu minhum ilaahu ka yeel faqaala rajulu aaqaru ninka kalaa yidhi idcu llaha an yajcalanii minhum qaala sabaqaka bihaa cukaashatu cukaashaa kaala hormaray waxaa laga yaabaa baa la yidhi marka ninkaani inuusan ahl arrintaa u ahayn inuu nebiga arkay inuu niyad jebiyana uu diiday markaasuu waa markaasuu sarbeeb sameeyey qala xadaanaa muusa huwa muusa bn ismaaciil qala xadaanaa xamaadun xamaadkan yuu noqona ibnu slm whamaamu huwa bnu yaxya can caasim can zirin can cabdillahi can الnabiy sal ll l slam wasaaqa alxadiid baabu طiyarati min aljini diyaradii caddaynteedii buu u baab yahay min aljini jinka xaggiisa inay ka ahaatay baasaysiga iyo diyarada jinka xaggiisay ka ahaatay qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanii bnu abi zinaad can calqamata calqamata bnu abi calqama can umihi marjana wahiya maqbulat can caaishata anaha kanat tu'taa bisibyaan ilmaha ayaa loo keeni jiray idaa wuliduu haddii la dhalo fatadcuu lahum bilbarakati barakay ugu ducayn jirtay waxaa laga qaadanaya marka ilmaha yaryar marka la dhalo dad saalixiin oo wanaagsan in loo keeno say ugu duceeyaan markaa yacnii ay ugu duceeyaan ayb fautiyat bisabiyin cunug yar baa loo keenay fadahabat tadacu wisaadatahu waxay doontay inay u dhigto barkintiisii faidaa taxta ra'sihi muusaa faidaa waaba iyada oo taxta ra'sihi madaxiisa hoosteeda muusaa sakiin ayaa taallay fasa'alathum can ilmuusaa mididan waa maxay bay tiri ama sakiintan fa qaaluu waxay yidhahdeen najcaluhaa min aljinni meesha waxaan u dhignay jinniga dartiis yani jinniga waxaasaynan unan ugu imaanin qalbigooda marka waxaa ku jiro jinkaasa wax idin yeelayo o idinka hadlaynayo markaasay ficilna ku sameeyeenoo waxbay dhigaan marka dadka qaar jijin maar abaa gacmaha loogu xiraa kuwo waxbay ugu xiraan kuwa dadba waxbay sameynaan waxaan waa maxay jinnigay ka ilaalinay jinka iyo shayaadiintay ka ilaalinay bay leeyiin fa akhadat ilmuusaa mididii bay qaaday faramad bihaa waa tuurtay wanahathum canhaa waana ka celisay waxyaabahaas khuraafaadka marka in dadka laga reebo wa qaalat waxay tihi ina rasuula اllahi sal ly slam nabiga kaana yakrahu diyarata baasaysi uu nebigu waa nici jiray wayubqiduhaa waana u caroon yahay waxbaan ka booday wayubqiduhaa waana nici jiray wa kaanat caaishatu tanhaa canhaa caa waa ka reebi jirtay dadka marka ilmaha yararkaada waxa loo xiro ama qardhaas xersiga ha noqdo xirsigeed hadduu qur-aan yahay iyadu khilaaf baa ku jira kaas dhib ma laha laakiin xirsi aan la aqoonin de waxa ku qoran iyo waxyaabo marka meelahan loogu xiro iyo ma ama qoorta loo suro iyo ama yacnii waxyaabahaas oo dhan waa un mina tiyara guryaha oo dhala la suro biyo maanyo ay ku jiraan guryaha la suraayo laleeyahay marka isha iyo waxyaabahaasay ka ilaalina kulli tadayur waxyaabahaas dhan mana loo baahna malada siday u joogtaa cagaar ku dhalana markaasa laleeyahy ishii waa taasa waxaas gurigay kusoo maqnaayeenay leeyihiin waxaas dhan waa iska khuraafaad baab lfa'li samasaadsigiibu u baab yahay qaala xadaanaa muslim qaala xadaanaa hishaam qaala xadaanaa qataadatu hishaamkan man huwa ya ibn abi cabdillahi dastuwaa-iy qataada lagu garana can anasin can الnabiy sal ll ly slama laa cadwaa isku daarasho ma jirto cudur la ysqaadsiiyo walaa diyarata baasaysina ma jiro wayucjibuni اlfa'lu الsaalix samasaadsiga wanaagsan baana cajab gelinayoon jecelahay alkalimatu اlxasanatu waa kelmadda wanaagsan laa cadwaadaas marka macnaheedu wuxuu noqonayaa aslanba cudur laysqaadsiiyaa ma jiro cudurka ilaahay baa keeno kii horena allah u keenay midkan dambe oo waa layqaadsiiyey dhahayana allah u keenay haddii allah uusan dooni uunan doonaynin uma imaadeen adiga laftaada waad dareemaysaa mararka qaar cudurro waxaad arkaysaa halis ah oo siyaabahaasaa laysu qaadsiiyaana la yidhaahdo haddana maca daalika qofkaasi qofkaa waxaa laga yaabaa inuu sanawaad la joogo kanna cudurkii waa qabaa kanna ma qabo waa la arkaa waa arg marka see kan uga badbaaday marka labadoodii isma ogeyn war isuma haynin cudurka midaa muddo dheer qabay <clears throat> sanad laba saddex afar buu la noolaay ee uu ku dhex jiray haddana kan cudurkii waa qabaa kanna ma qabo alumuur biyadi illaah laacduna marka macnaha aslan cudur laysqaadsiiye ma laho cudurka ilaahay baa keeno kan iyo kan baa saa u keeno xadiidkii bukhaariga ku jirana waa to a ninkii yidhi intuu waxaanoo kale sheegtay yidhi man acda alawal ninka markaa nebigu geelow tusaale ugu soo qaatay wuxuu yidhi awrtaydan arkayaa geelaygaan arkayaa buu yihi rabti cadho qabaa soo dhexgelaayo cadhadii buu qaadsiina markaasuu nebigu wuxuu yidhi man acda alawala kii hore yaa qaadsiiye isaga haddaad socoto socoto mid kalaa qaadsiiye mid kalaa qaadsiiye mid kalaa qaadsiiye kii ugu horreeyey oo cudurkan uu ku dhacay yaa qaadsiiye isaga marka jawaab ma loo helaa taas ninkii ugu horreeyey oo ku dhaco cudurkaas yaa u keenay allah u keenay macnaha sida kaasi alla ugu keena kana alla ugu keenay sidaas marka sida ibnu xajar ku tawjiihiyo waaye culamada qaar ibnu salax iyo kalena wuxuu yidhaahdaa laa cadwaa macnaha waxaa laga wadaa e, cudur la ysqaadsiiyo asaalatan male laakiin sabab waaye faafitaanka mukhaaladada iyo sabab waaye sababtan allah abuuray kanaas allah abuuray walaa diyarata baasaysi ma jiro wayucjibuni alfa'lu الsaalixu alkalimatu اlxasana ayb marka sadan lilbaabna axaadiidta laga fahmaayo in la reebay in la qof jiran la dhex gala iyo waa aad waa waa sadan lidariica macnuuna waxay tahay intaa cudurka kugu dhaco inaad dhahdaa la diidayaa war haddaanan hebel agtiisa aanan imaalahayn iguma dhacayn waad dembaabaysaa qala xadaanaa cabdullahi bnu mxamed qaala xadaanaa abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaanaa bnu lmubaarak caliyu bnu lmubaarak can yaxya bni abi kasiiri qala xadaanii xayat tamiimiy wahuwa maqbul min الثaliثة ana abaahu ahbarahu anahu samca الnabiya slى اllahu عalayhi waslm buu maqlay yaquul isagoo dhahayo laa shayءa fi اlhaam laa shay-a shay ma ahanin fi lhaami haam asalku waa qalfoofta madaxa madaxa carabtu laakiin waxay taqaanay alhaamatu hiya albuumatu albuuma albuuma bilba buumaduna waxay dhihi jireen qofka eh, qofka haddii la dilo ee aan loo aarin ninkii waa la dilay looma aarin shimbir baa imaana yacni waxay leeyihin ruuxdiisu shimbiray noqone shimbirkaas marka waa qaylina isquuni isquuni isquuni ayay leedahay iwaraabiya iwaraabiya iwaraabiya ilaa laga dila marka ninkaasi loo aaro markii loo aaray aamuse wax iska khuraafaad marka khuraafaadkaas ma jiro w waxaa la leeyahay laa shaya fi lhaam wa asdaqu طiyarati baasaysiga midda ugu run badanna alfa'lu samasaadsiga waalcaynu xaqun ishuna waa xaq baabu tabaruki bilismi اlxasan magaca wanaagsan lagu la barakaysto qala xadaثna ibrahim bn اlmundir can macni bni ciisa qala xadaثanii cabdالlahi bni muؤml can abihi can cabdillahi bni saa'b ana الnabiya sal ll slama caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya xiina dakara cuhmaana bna cafaan xiina dakara cuhmaanu bnu cafaan marku sheegay ana suhaylan suhayl qad arsalahu ilayhi qowmuhu qowmkiisu inay usoo direen suhayb soo direen suhayl fasaalaxuuhu way la heshiiyeen calaa an yarjica canhum hada alcaam sanadkan inuu ka laabto wayakluwa wayakluwahaa lahum qaabila halaaatan wayakluuhaa lahum iyaguna markaa ay u banaynayaan wayakluuhaa way banaynayaan kacbadii bay u banaynayaan lahum iyaga saxaabadii nebiga saxaabadiisa qaabila sanadka soo socdo halaaatan bay banaynayaan saddex maalin xudaybiyaa la joogaa sanadii lixaad sanadkan iska laabta sanada dambe imaada saddex maalmood ayaa laydiin banaynayaa fa qaala nabiyu sal l slam xiina ataa markuu yimid markuu yimid nebigu wuxuu yidhi fa qaala nabiyu sal l slam xiina ataa faqiila waxaa la yidhi ataa suhaylun suhayl baa yimid baa lagu yidhi markaasuu hadalkan yidhi sahla allahu amrakum alla waa fudude allaha fududeeya arrinkiina ayb ama riwaayaadka waxay leein qad sahula amrukum arrintiina waaba fududaatay wa kaana cabdullaahi bnu saa'ib adraka nabiya sala allahu alayhi wasalam isagana nebigu soo gaaray suhayl magacaas marka waxaa laga waa laga samasaadsaday waxaana laga fiiriyey oo laga samasaadsaday arrintu inay fududaanayso leanna magacii baa fudayd ku jiraa suhayl baabu shu'mi fi lfaras baasa baaska faraska dhexdiisa ku sugan caddayntiisa qala xadaثna ismaaعiil qala xadaثanii maliku can ibni shihaab can xamزata wasalimi ibnay cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni cumar ana rasuula اlahi sal l slm qaal ashu'mu fi اdaari wاlmarأati wاlfaras baasku wuxuu ku sugan yahay fi daari daarta wاlmarأati haweeneyda dhexdeeda wاlfarasi iyo faraska riwaayadan marka adab lmufradkan uu tacliiqiyey sheekh اlalbani wuxuu leeyahay shaadun wاlmaxfuuظu can ibni cumar wagayrihi in kana الshu'mu fi shayi fafi daar yani haddii uu jiro meeshaana maxaa la yihi ashu'mu fi اdaari wاlmarأati wاlfaras waaba ku sugan yahay la yihi taasna haddiiba uu jiro laakiin wax shaada ma jiraan wax shaad ma jiraan leanna maxaa yeeley bukhaari fii saxiixii buu xadiidka kusoo saaray kitaabu ljihaad markaasuu weliba lafdi kan kasii xeel dheer uu kusoo saaray wuxuu yihi inama shu'mu inama shu'mu fi اdaari wاlmarأati wاlfaras inamaa maxay keentaani xasri nooc ta'kiida ku jira soo maa wax kalaba maana shu'migu saddexdaasuu ku jiraa maxay isdhaamaan marka inama shu'mu fi daar iyo ashu'mu fi daar in la yidhaha inamaadaaba xeel dheer wax shaada marka ma jiraan meeshaas marka bal ibnu xajar wuxuu yidhi malik iyo keyrkiis oo wuxuu yihi malik iyo sufyaan bnu cuyayna wasaa'iru ruwaati yarwuunahu bixadfi inamaa xadiidka waxay ku wariyeen inamaada oo la gooyo malik iyo sufyaan iyo rag kale inamaa oo la gooyo muxuu noqonaya marka haddii inamaada la gooyo tan waa shu'mu fi daari wاlmarأati wاlfaras shuduuda marka xadiidkan marka tawjiihiisu seen noqonaa marka ayib qaar aimada kamida ah waxay yidhahdeen alxadiidu calaa daahirihi oo macnuhu waxay tahay baasku wuxuu ka imaan karaa faraska iyo haweeneyda iyo guriga saddexdaas ku jiraa baas baa ku jira yani khataabi iyo culimo badanna waxay yidhaahdeen macnuhu waxay tahay aطiyaratu manhiyun canha ilaa an yakuna liaxadin daarun yakrahu suknaaha aw imra'at yakrahu suxbataha aw farasun aw qaadimun falyufaariq اljamiica bilbayci wanaxwihi wa طalaaqi اlmar'ati waxaa laga yaabaa marka diyaradii layska reebay qof in laga helo diyaratu diyaratu maniyun canha diyarada waa layska reebay ilaa qof inay ku sugan tahay oo midkiin ou mid daar uu leeyahay guri meel ee markaa uu dhibsanaayo degaankeeda amase haweeneybuu qabaa suxbadeeda ila jirkeeda ayuu dhibsanayaa waa kahanaya amase faras iyo qaadim iyo ayuu leeyahay wou dhibsanayaa kuwaasuu marka wuxuu yidhi haddiiba mar dhibsi qalbigiisa galo faraska iyo daarta iyo khaadimka ha gado haweentana ha iska furo intuu hadhow dembaabi lahayo u dheelaa tanaa waxaas ii keentay iyo kanaa waxaan ii keenay iyo hadhow inta caqiida xumo ay ku dhici lahay haddaba ha iskaga tago ayb waana dhacdaayo dad baa arkaysa meelay soo degaayaan dad baa ka dhimanaayo dhibaataa ku dhacayso qalbigooda waxaa laga yaabaa in markiiba uu soo galo war haddaad meeshaan adaad meeshaan haddaydnan degi lahayn dhibkaan idinkuma dhaceen marba hadday kahdaan inay iskaga tagaan macnaha saddexaad in kaana in la yidhaha haddiiba uu jiro waa riwaayaadka in kaana ku timid aduu saddexdaas macno meelahaasaa ku jiraan qaar waxay yidhaahdeen shu'mu daar shu'mu daar waxay tahay oo deris xun daarta baasay leedahay maxaa laga wadaa waa deriska xun shu'mu daari huwa aljaaru suu deriska xun shu'mu lmar'atina waa maxay allaa talid inaynan dhalin aynan dhalaynin qofka xoogaa waxbaa waxbaa gelaayo shu'mu lfarasna waxay tahay inaan lagu jihaadin haddii marka sidaa la yidhaha waxay u laabanaysaa umuuro kale intaas macaanidaasba waa lagu wada sheegaa ayb qala xadaثna ismaaciilu qala xadaثanii malik can abi xaazim bni dinar wa slmة bnu dinar can sahl bni sacdi ana rasuula اlah sal l slm qaal in kana shu'mu fi shayi fafi اlmarأaةi wاlfarasi wاlmaskan mararka qaar qofku waxyaabaha moogtahay waxaa ka dhalan karo axaadiidta qaar baa dad qalloocan ama mubtadica laga yaabaa inay si qaldan ugu dhagaan bacdi alculamaa baa marka axaadiidtaas bay ayaga laftooda weerar ku qaadayaan ayagoo marka isdhahaya dadkaas ahlubidaca yaynan ka faa'iidaysanin weerar ku qaadidda marka waxaan ka wadaa waxaa uga muuqanaya un wej uu xadiidka ku daciifin karo haddii uu arko wejkaas inuu marka xadiidkii la dabagalo haddaad fiirisana marka hore qalbigiisa waxaa ku weyn sunnada ninkan uu diidayaa inuu xadiidkan si qaldan u isticmaalo waxaa laga yaabaa marka xadiidkii in la yiraahdo waxbaa ku jira maanta kii kale isaguna hadda markaasi hadduu soo helo xadiidkii inuu saxiix yahay hadduu la imaado wuxuu iska dhigaa kaanahu calaa shay marka waxaa fiican marka xadiidka waxa sida uu yahay hadduu saxiix yahayna in sixadiisa inta la sheego dabadeed tawjiihiisa lagu daro ariiqada saxdaasaas walidalika waxaa la yihahdaa ahlu sunnati yadkuruuna maa lahum wamaa calayhim kulli waa werinaya wixii ayaga xujo u noqon karo iyo wixii ayaga ku noqon karo labadaba qala xadaثna cubayd llahi bnu saciid yacni aba qudama wahuwa abu qudamata saraqsiy hiqat maamun suniy qala xadaثna bishr bnu cmar الزahraniyu wahuwa hiqat qala xadaثna cikrimaة bnu camaar can isxaaqa bni cabdillaahi isxaaq bni cabdillahi bn abi طalxa can anas bni malikin qaala qaala rajulu yaa rasuula allah inaa kunaa fii daarin daar ayaan ahayn xaafad kahura fiiha cadadunaa tiradeenna waa ku badatay wa kahura fiiha amwaalunaa maalkeenna waa ku batay fataxawalnaa ilaa daarin ukhraa xaafad kalean u wareegnay faqalla fiiha cadadunaa tiradeennii waa yaraatay waqallat fiiha amwaaluna maalkeennii waa ku yaraaday qaala rasuulu llahi sal l l slam nabigu wuxuu yidhi daruuha ka taga aw dacuuhaa ama iskaga taga wahiya damiimatun iyadoo xun rudduuhaa ayaa bacdi nusq ay dhigayaan daruuhaa ayaa fiican bacdi nusqna daruuhaa bay dhigayaan ka taga aw dacuuhaa ama iskaga taga ayuu yidhi wahiya damiimatun jumla xaaliya waay marka iyadoo fool xun ka taga qaala waa saasuu leeyahay eh, ibn اlahir fi الnihaaya ayb khaaabi ibn اlahir labadaba inamaa amarahum bالtaxawuli canha ibطaala lima waqaca fi nufuusihim min ana almakruha inamaa asaabahum bisababi الsukna fiiha ka guura wuxuu u yidhi war intaad caqiide xun iyo aamini lahaydeen iskaga taga meesha ee hadda dhulna dadka ma yareeyo dhulna dadka ma badiyo allah dadka yareeyo badiyaan qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yihi fii isnaadihi nadar nadarkaasna cikrimatu bnu camaar inuu yahay bay u badan tahay bab lcutaasi hindhisadii buu u baab yahay qala xadaanaa aadam qala xadaana bnu abi di'bin qala xadaanaa saciidun ilmaqburiy can abihi can abi hurayrata can nabiy sal l slam qaala in allaha yuxibu lcutaas ilaahay wuxuu jecel yahay hindhisada wayakrahu tahaaub hamaansigana waa necban yahay faidaa cadaba yani sababka keenayaa kala duwan hindhisadana khifa iyo nashaad waay yaa keenaya nashaadkana alla waa jecel yahay ee tahaaubkana waxaa keenaya caajis iyo culays cajziga iyo culayskuna ma fiicna mafhuum fa idaa cadasa qofka hadduu hindhiso faxamid allah alla uu mahadiyo faxaqun calaa kulli muslimin samicahu an yushamitahu qof kastoo muslimee maqlay waxaa waajib ku ah inuu in uu farax geliyo yarxamuka allah uu yihaaha waxaa laga qaadanaa marka aduu alxamdu lilah yihaha baa la farxad gelina waxaa kaloo laga qaadanaa faxaqun calaa kulli muslimin fardu cayn inay tahay yarxamuka allahda inay fardu tahay laakiin culimada uma badna waxay u badan yihiin fardu kifaaya inay tahay xadiidkan laakiin sidaa waa loo qaadan karaa bacdi la'imana saa u qaateen wa ama atathaa'ubu hamaansiga fainamaa huwa min ashayطaan falyarudahu ha celiya ma istidaaca intuu awoodo faidaa qaala haaha daxika minhu shayطaan shaydaankaa ku qaso ee markau hamaansanaayo halaqoonaayo haah ayaa ka yeeraysa shaydaankii baa marka ku qoslaaya dadka qaar salaada iyagoo ku jiray iska qaylinayaan hataa yacnii inay iscaburiyaan ama isku celiyaan ama ama ayna waxba dhihin qaarkood afka gacanta ma saarayaan dadkiibuu ku kala taagaa afkii waa la dhibsanaa marka waxaas dhan waa aadaab xumada waa dadka marka wixii haddii inta la maqlo aan la yeelinna dhib kale waa waxay ku fiican yihiin marka qofku waxuu maqlo wixii ka wixii wanaagsan inuu dabaqo qofkii qur-aan uu akrisanaa ama dersi baa socdo markuu hamaansanayo waxaa laga yaabaa in m masaajidkan o dhan laga maqlo waxaas marka ma fiicno hindhisada lafteeda in gacmaha la saaro codka hoos loo raariciyo aadaabteeda saas qaala xadaanaa marka wuxuu yidhi baabu maa yaquulu idaa catas wuxuu dhahayaa haddii uu hindhiso qala xadaanaa muusa can abi cawaanata can caaa ayb can caطaa'in can caطaa'a caaa muxuu noqonaa se ayb can caطaa'in can saciid bni jubayr can ibni cabaas qaala idaa catasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso faqaala uu yidhaahdo alxamdu lilah qaala almalaku rabbimalagu wuxuu dhahayaa rabbi alcaalamiin faida qaala rabbfaida e, qaala haddii uu yidhaahdo rabbi alcaalamiin qaala almalaku yarxamuka allah malagii markaa wuxuu dhahaya yarxamuka allah xadiidkan isnaadkiisa marfuuc waa daciif isagoo ayb isnaadkiisu marka aada ayaa dacfi ugu jira hadda mawquuf ahaanuu halkan ku keenay marfuuc ahaanna waa usoo arooray isnaad aada daciif u ah ugu soo arooray marka mawquufkan ibnu cabaas baawata hadda kan waa mawquuf sanadkanna daahirkiisu waa saxa qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qala xadaanaa cabdاlcaziiz bnu abi salma wahuwa almaajishuun qala xadaanaa cabd llahi bnu dinaar can abi salix asamaan can abi hurayrata can الnabiy sal ll ly slm qaala ida caطsa falyaqul alxamdu lilah faida qaala falyaqul lahu akuuhu ow saaxibuhu yarxamuka allah ku yidhah faida qaala lahu yarxamuka allah falyaqul yahdiika allah wayuslixu baalaka qaala abu cabdillaahi bukhaari wuxuu yihi ahbatu ma yurwaa fi hada اlbaab hada اlxadiidu weeyaan aladi yurwى can abi saalix asamaan laga warinayo ayb halkaana iska joogo baabka la dheeri hada akhirhu wallah aclam sala allah sala ala